بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله ومضارع مضارع وي wuxuu ku cadfan yahay xaggii hore ku cadfan yahay ficilka qaybihiisu waa saddex baynu gu yidhi sooma maadin wa amrun wa mudaaricun wa mudaaricun mudaaric weeyi wayucrafu waa la garan ay huwa mudaarica bilam lam baa lagu garan ficilka mudaaric waxa calaamo oo lagu yaqaanaa lam baa lagu garanaya waftitaaxuhu mudaarica furfurashadiisu kaa-inu wuxuu ahaaday bixarfin xaraf xarafkaasoo min axrufi naaytu mqora xarf mu qoraya wftita waftitaaxi ftitaaxu wa mudaaricun mudaaric weeyi wa yucrafu waa la garanayaa ay huwa mudaarica bilam lam baa lagu garanaya waftitaaxihi baan iga qoraya waftitaaxihi baa lagu garanaya bay noqonaysaa marka lam baa lagu cadfaya markaa calaamo maaha xuruufta naayituna dee waxaa loo sheega waale xukunka dambe unbaa loosi gobol xaadhanaya si sheekhuba inoo sheegi doono markaa waftitaaxu mubtada laga dhiganaya bixarfin taasna khabarkiisabuu noqonaya wayucrafu waa la garanaya huwa mudaaricii bilamlam baa lagu garanaya lam baa calaamo u ah oo lagu garan waftitaaxuhu ficilka mudaaric furfurashadiisu haabitun wuxuu ku sugnaaday bixarfin xaraf xarafkaasoo min xuruufi naaytu naaytu xuruufteeda ka mid a xaraf xuruufu naaytu ka mid a ayaa lagu garanaya wadalika tusaale naxu naquumu waan kacanay wixii lamid a weeye waaquumu waan kacaya iyo wixii lamid a weeye wayaquumu waa kacaya iyo wixii lamid la godayaa awaluhu ay awalulmudaarici mudaarica awalkiisa waa la godaya in kaana haddii uu yahay maadiihi mudaarica maadigiisu rubaaciyan rubaaci haddii uu yahay wadalika tusaale kayudaxraju waa la wilaanwilina ka yudaxriju waa wilaanwilinaya iyo wixii lamid aweey wayukrimu waa maamuusaya iyo wixii lamid aweey wayuftaxu waa la fadxini ay huwa awalkii waa la fadxin fii hayrihi ay fii hayri rubaaciy rubaaciga hayrkii baa lagu fadxin wadalika hayru rubaacigaasi ka yadribu waa garaacaya iyo wix lamid aweey wayajtamicu waa la kulmaya iyo wix lamid aweey wayastakriju waa la baxaya iyo wix lamid aweey wayusakanu waa la reebi aakhiruhu ay aakhirulmudaarici mudaarica aakhirkiisa waa la reebi maca nuuni niswati nuun niswala jirkeeda xaaladu yahay aakhirku wadalika tusaale naxu yatarabasna iyo wix lamid aweeyaan yatarabasna sugaan waa eh, khabariyatu lafdan inshaa'iyat macnan meelay odhan jireen yatarabasna ha sugaan iyo ilaa an yacfuuna dumarka inay cafiyaan mooyaane wayuftaxu waa la fadxini ay huwa aakhirkii ficilka mudaaric maca nuuni tawkiidi adkaynta nuunteeda la jirkeeda xaalada u ahaaday aakhirku nuuntii almubaashirati la xidhiidhay ee ku daba dheganayd lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga kala xidhiidhay wa taqdiiran wa min jihati taqdiirin xagga qadaridda kala xidhiidhay ee kala baashartay wadalika tusaale naxu layunbadanna iyo wixii lamid a ah wey layunbadanna waa la tuuri oo waa lagu tuuri layunbadanna waa lagu tuuri oo waa lagu tuuri wey wa la icraabi ay huwa mudaarici fii maa kii dhexdiisa lagu icraabi cadaa ka soo hadhay ay huwa maagu dalika madkuurkaa la soo sheegay wixii ka soo hadhayna waa mucrabo waa la icraabi dalika madkuurnimaan ugu celinna waayo dalika wuxuu ku ishaarayaa laba xaaladood buu ku ishaaraya xaaladda ah wayusakanu aakhiruhu macnuuni niswa iyo xaaladda ah wayuftaxu macnuuni labada xaalood buu ku ishaaraya dalika markaa madkuurnimo ugu dhicida wayucrabu waa la icraabaya ay huwa mudaarici fiima ay filadi ki dhexdiisa ayaa lagu icraabi caddaa ka soo hadhay ay huwa maagu dalika madkuurka aynu soo sheegnay oo labada xaaladooda wadalika tusaale naxu yaquumu waa kacaya zaydun zayd waa kacaya iyo walaa tatabicaani araacina sabiila aladiina laa yaclamuun iyo latublawunna waa laydin bilkaydin oo waa laydin bilkaydin iyo fa imaa tarayinna haddii aad ka aragtid min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmaani sawma iyo walaa yasudunaka iyay kaa hor joogsanin sheekhu raxima llahu tacaala waxaa kii saddexaada aqsaamta ah, ficilkaynu kusoo jirnay maadi iyo amarba waan soo qaadanay mudaaric ayaa ka saddexaad ah soo ma qaybaa ficilka marka mudaaric waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa xadatin wa zamanin yaxtamilu alxaala walistiqbaala waayo ficilka mudaaric waa saddex midood inuu yahay xaalo maxdaa inuu yahay mustaqbal maxda iyo inuu yahay muxtamil lwajayn mina saddexa mid oran saddex wax ka badan ma jira la xaalo maxda maxaa ka dhiga ficilka maxaa xaalo maxda ka dhiga ficilka mudaaric marka la xidhiidho laamul ibtidaa haddii la xidhiidho ka waran xaalo maxday noqonaysa waktigiisu uu taagan yahay haddaed al'aana la xidhiidhisid ka waran dee wax xaalo maxdaa wey mustaqbal maxdaa maxaa ka dhiga siin iyo sawfe iyo xuruufta nawaasibti iyo kuwaasi hadday galaan muxuu noqonaya mustaqbal maxdi ayuu noqonaya muxtamilulwajaynkuna waa maxay xaalana waa ixtimaalaa mustaqbalna waa ixtimaalaa wax u cayimaa xaalanimo ama mustaqbalnimona kuma jiro hadda hadday tidhahdid yaquumu dee yaquumu xaalana wuu noqon karaa mustaqbalna wuu noqon karaa laakiin hadday tidhahdid yaquumu laana ama aquumu laana haddan kacaya dee waa xaali weeyaan waa xaalo weeyaan hadday tidhahdid sawfa yaquumu uu kici doonaana dee waa mustaqbal xaalo wey muxtamilkuna waa ka xaalad yani aanay la xidhiidhin qariino ama shay u cayima mustaqbalnimo ama xaalanimo markaa mudaarica tacriifkiisua waa sida waa maa yadulu calaa xadatin yaxtamilu alxaala walistiqbaala intaasaa la dhada markaa lam baa lagu garanaya lam shaygan haddii ay geli karto o ay gasho oo u aqbalo waa calaamadii ficilka mudaaric wey calaamadii hee ficilka mudaaric wey sida lam yelid walam yuulad ama lam yaqum oo kale waftitaaxuhu min xuruufina aytudan uu ku leeyahay calaamo maaha aha laakiin waxaa la dhahdaa waa gogol dhigasho tamhiid weeyaan xukunada soo socda usii gogol xaadhanaya xukunka soo socda ayuu usii gogol xaadhanaya laakiin calaamo maaha de waayo ficilka maadiba way geli karaan xuruuftanibe ficilka maadiba he way geli karaan waayo hamsa ficil mudaaric gasha akrama mayna gelin tacibata ku jirin inkastoo ficilka mudaaric markay gelayaan dee shuruud gaara loo dhigo oo la yidhaahdo waa inay zaa'id yihiin macnana waa inay faa'iideeyaan sarfigaan ku qaadana dee sooma markaa naaytu xuruufta afar sababa waa loo jamcin karaa naaytu waa lagu jamciya anaytuna waa lagu dabdiya natina waa lagu dabdiya ataynuna waa lagu dabdiya laakiin daabidka u fiicani waa daabidka ah anaytu baa u fiican in maxay la idhahdo in anaytu la idhahda u fiican sababta anaytu ay ugu fiicnaatay waa maxay lianna kula xarfin yadullu dicfa maa qabla xaraf kastaa wuxuu tusinaya xarafka ka horaya libilaabkiisa tusaalean hamzadii maxayna tusinaysaa hamzadii waxayna tusinaysaa mutakalim bayna tusinaysaa aquumu baad odhanaysaa aquumu baad hee odhanaysaa nuuntiina ka hore dicfigiisay naqsinaysaa hamsadii maxay faa'idaysay saw hal may faa'ideyn nuuntiina labay faa'idaynaysaa marka labadaasi waa maxay mutakalimun almucadimu nafsa mutakalim mucadimu nafsigo naftiisa weyneynaya ya naquum waa iska odhanaysa naftaada way weynaysa annaga baad iska leeda ma iyo mutakalim wa macahu hayruhu qof hadlaya laakin la weheliyo naquum buu odhanaya waan kacaynaa bu odhanaya maxaa ku soo xigtay yaada soo ma yaadun maxay faa'idaynaysaa nuunka libinlaabki iyadna afar bay faaidinaysa afartuba waa kaayib nin maqan zaydun yaquumu laba ragoo maqan azaydani yaquumani jamc ragoo maqan alhindatu yaumna yaumna soo ma in badan bay nagu soo noqnotay taadi waa inoo timaday maxay faa'idaynaysaa ya limilaabkeed ya-dii misay afar taaduna sideed bay faa'idaynaysaa marka sideeddaasi waa maxay haddaynu qaybino raggu imise yeelanayaan raggu waxay yeelanayaan saddex shanta kalena yaa yeelanaya dumarkaa yeelanaya dhinaca qaa'ibnimo iyo mukhaatabnimo haddaynu ka qaybinana shan baa a ah, lix baa a ah mukhaatab labana waa waa haayib wey nin nin lala hadlayo maxaa la odhanaya o lala khidaabayo ya anta taquumu labadii rag aha antuma taquumaani jamcii rag aha antum taquumuuna gabadh keliya lala khidaabayo anti taquumiina laba dumara antuma taquumaani taquumatanina waa la odhan karaa ba lein culamadu si loo kala saaro mudakerka iyo mu'anaska bal meelaha waxaad ka raajici kartaan sharaxa ibnu cuthaymiin ajrimiga uu ku leeyahy markuu damaair tirinayo meelaha aynu ku sharxi jiraan malaynaya jamc dumar marka lala khidaabayo antuna taqumna gabadh maqan maxaa lagula hadlaa ama laba dumar oo maqan ila yadii ni habad dumar oo keliya ku jiro jamca eh? gabadh maqan waxaa lagula hadlaa ta hindun taqumu alhindani taqumani marka eeg xuruftan waxay faaideyaan macaanidaasay faaideysa marka waxa fiican daabidka ah anaytu waayo liana kula xarfin yadulu dicfa maa qabla xaraf kasta wuxuu ina tusinaya xarafka hore liminlaabkiisa ayuu na tusinaya xagga macna ahaan markaynu eegno calaamadiisa waan sheegno waa lamo xuruuftaasina waa lagu furfurtaa haddaba xukunkiisu dee labuu yeeshaa xukunka ficilka mudaaric waa laba xukmun biictibaari awalihi wa xukmun biictibaari akhiihi xukun awal ahaan baa loo eega xukunna xagga akhirkaa laga eega xukunka xagga awalka ah maratan yudamu wa maratan yuftaxu mar waa la godaa marna waa la fadxiya marka la godaa waa xilima mudaarican maadigiisaad eegeysa mudaarican maadigiisu haddii uu rubaaci yahay maxaa la samayn ya waa la godaya haddii mudaariciisu uu ahaa hayru rubaacina bibacdi na'ti lmudaarica ftatix walahu damun idaa birubaaci mulaqan nusila waftaxu mutasila bayrihi waligay riyaai kasran ajis fi lati min facil ajirkii habeenkii dhidaan sharaxni arbacada soo markaa u fiirso hadduu rubaaci yahay waa la godi rubaacigu waa mise wasan waa laba iyo labaatan wasan wey laba iyo labaatanka wasan halbaa mujarada koob iyo labaatanka kalena waa mazido waa ulaati hal xaraf lagu daray wey laba iyo labaatankaasa rubaaciyo awalkooga la goraya mudaaric markaa socda sheekh ina iskaga kaa dhexdaada saxiix walala markaa rubaaci markuu ku yidhi ama rubaaci mujarada ha noqdo ama rubaaci masiid ha noqdo eega tusaale ahaan daxraja yudaxriju waa rubaaci mujarada akramana muxuu ku tusaalinaya yukrimu waa rubaaci masiida weeyaan oo asalkii hore karumabu ahaa kadibna akrama baa la yidhi wuxuu noqday maxay masiid buu ku gaadhay rubaacinimo markaad mudaaracaynaysid waxaad odhanaysaa ukrimu hamsadii sababta loo goyana sarfigaynu kaga hadalnay oo iqal darteed baa loo goyay u akrimo uu afcili buu noqon laha wasankii uu ficili buu ku yimaadaayo yukrimu ah misle fanaynta hayru rubaaci maxaa oo la fadxinaya waa hulaasi oo imise saddex facala facila facula ya waa daraba iyo karuma iyo farixa de haddana facaliya ficiliya facula aana dul taagnaana soo ma iyo ah, iyo khumasi oo imise wasana afar iyo toban iyo sudasi oo imise wasana lix iyo toban saddex iyo soddonkaana awalka waa la fadxinaya sarfi baan kusoo qaadanaa intaba soo mayn halkan marti buu ku yahay dalkaasa dib ugu raajici kartaa waayahay kaasi marka waa xukunkii awalka weeyaan waa xukunkii awalka ah ama xukunka aakhirka miya dee saddex buu noqoni mar waa la sukuunin marka ay la xidhiidho nuunta loo yaqaano nuunu niswa waa la sukuunin yo sukuun baa lagu banaynaya markay nuunu tawkiid la xidhiidhana fatxaa lagu banaynaya labadaa wixii aan ahayna waa mucrab ah, birafci aw binasbi aw biljazmi de so intaasn ma yaan jiri xukunkiisa aakhirkuna waa inta markaa nuunta nuunu tawkiidka la idhahdo waxaa shardi ah inay ah. mubaashiro tahaa shardi a mubaashiro waa manegu lafdi ahaan inay ula xidhiidho oo lafdi maxaa looga jeedaa bian lam yafsil baynaha wa baynahu fasilun malfud bihi ficilka aakhirkiisa xarafka u dambeeya iyo nuntan loo yaqaano nunu tawkiid waa inaan u udhaxaynin wax lagu dhawaaqayo waa inaanu udhaqaynin waa inaanu udhaxaynin haddii faasil uu u dhaxeeyo mimni noqon maayo mucrab buu kaa noqonaya aw taqdiirana muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa bian lam yafsil baynaha wa baynahu fasilun muqadarun faasil la qadaraya h waa inaanu kala teedin ficilka akhirkiisa iyo nuunu tawkiidka labada waa inaan udhahayn labadaas waa inaan udhahayn taa haddii la helo oo faasil muqadari uu jiro markaana mucrab buu noqonaya marka shardiga nuunu tawkiid waa maxay inay mubaashiro tahay weeyaan oo ku daba dhegan tahay nuunniso looma shardiyo taa miya haa looma shardiyo waayo liannahaa laa takunu ilaa mubaashira iyado mubaashiro mayo wax kale maba noqotaba sidaa darteed iyada shardi male fariga u yaala nuunu tawkiid iyo nuununisna caawi idin cadaaday sababtu waa maxay nuunta nuunu tawkiidka hadday ficilka la xidhiidho ficilka akhirkiisa fatxaa lagu binaya nuununisku hadday la xidhiidhna ficilka akhirkiisa sukuun baa lagu binaya taa waad ku kala garan kartaa daat ahaanod markaynu eegno daat ahaantoodana dee nuununisku waa ismi oo faacilbuba noqoni nuuntan loo yaqaan nuunu tawkiidkuna waa xarfun laa maxala lahu min alicraab waa xarfun he laa maxala lahu min alicraab ma intaa wax ka badan baa ku jiraba la wa mudaaricun mudaaric wayucrafu waa la garanaya huwa mudaarica bilamlam baa lagu garan waftitaaxuhu mudaarica furfurashadiisu kaainu wuxuu ahaaday bixarfin xaraf xarafkaasoo min xuruufi naaytu ay min axrufi naaytu naaytu xuruufteeda kamid jamcu qila wadalika tusaale naxnu naquumu waan kacaynaa waa nuunkii wa aquumu waan kacaya waa hamzadii wayaquumu wuu kacaya waa yaadii wa taquumu waad kacaysaa xukunkii uu tilmaamaya awalka ahaa wayudamu waa in kaana hadii uu yahay maadihi mudaarica maadigiisu rubaaciyan rubaaci hadii uu yahay he de yudamu awaluhu jawaab shirdi mana halka hore ka fahmayn awalkiisa waa la godi wadalika tusaalika yudaxriju waa wilaanwilinaya iyo wixii lamid aweeye wayukrimu waa maamuusaya iyo wixii lamid aweeye sawaaun kaana mujaradan aw maziida sida daxraja waa mujaradkeegii yukrimuna waa maziidkii weeyi wayuftaxu waa la fadxinayaa ay huwa awalkii fii gayrihi ay fii gayri rubaaciyi wa yuftaxu waa la fatxin hu awalmudaarici baa la fatxin fii ayrihi ay fii ayri rubaaciyi rubaaciga ayrkiina awalmudaarici waa lagu fatxinaya ayru rubaacina waa hulaasi iyo khumaasi iyo sudaasi intaa wey marka awsaanta laguu tilmaamaya maadigu uu leeyahay ama mujarad ha ahaado ama masiid ha ahaadee waaba shan iyo konton wasan shan iyo konton kaa wasan laba iyo labaatan ficil waa la godaya awalka mudaarica saddex iyo soddon ficilna waa la kor dhigaya waaba inta wax kale ha raadin ba sheekh wadalika tusaale ka yadribu waa garaacaya iyo wixii lamid awey ah waa hulaasigii wayajtamicu waa la kulmaya iyo wixii lamid ah, waa ijtamac waa khumaasigii wayastakhriju waa la bixis dalbaya iyo wixii lamid awey ah waa sudaasigii wayusakanu waa xukunkii aakhirkaa kana wayusakanu waa la reebi aakhiruhu ay aakhiruulmudaaric mudaarica aakhirkiisaa la reebi maca nuuni niswati nuunu niswala jirkeeda xaalada uu yahay aakhirku nuun niswala jirkeeda xaalada uu yahay aakhirku waa la reebi wadalika tusaale naxu yatarabasna ha sugaan ya waa khabariyatu lafdin inshaa'iyatu macna markaa yatarabasna iminka sukuun baa lagu bineeyey oo aakhirkii ficilku waa saadka sababta loogu bineeyena waa maxay waxa la xidhiirin nuununiswa nuununiswa markuu ficilka mudaaric laba xidhiirina yubna cala sukuun sukuun baa lagu bineeya ilaa an yacfuuna dumarki inay cafiyaan iska dhaafaan mooyaane marka u fiirso wowdani waa wow asala waana laamtii ficilka waana cafaa yacfuu wowdeedii weeyi ee hawa moodin wowdin waa jamacada moodin arijaalu yacfuuna iyo ilaa an yacfuudan way kala duwan yihin sheekha inoo soo wada insha allah halkaasaan ku gaari doonaa yacfuunadan wowdani waa laamtii ficilkaba oo waa asal wey nuuntana waa nununiswa amaa wowda ku jirta arijaalu yacfuuna wowdaas waa waaw jamaca laamtii ficilkana waa la gooya nuunta ku jirtaana waa nuunta calaamatu rafcada ayd wey waayo haddii maanta nuuntani ay calaamatu noqon lahayd ti afcaalu khamsa dee antaa goyn lahaydba sooma antaa he meesha ka saari lahayd markaa ufiiso yacfuuna wowdani waa laamtii ficilka weyi nuuntana nuuna niswo weyi saa baa ficilka loogu biniyay ficilka mudaaric sukuun wayuftaxu waa la fadxini ay huwa aakhirkii mudaarica maca nuuni tawkiidi nuunu tawkiidla jirkeeda xaalada u ahaaday nuuntii almubaashirati la xidhiidhay ku daba dheganayd lafdan min jihati lafdin kaga kala xidhiidhay ah, ah, tamiis baan ka dhignay tamiis lafdan min jihati lafd wa taqdiiran wa min jihati taqdiirin xagga qadarista kala baashirtay agga qadarista lafdana waynu maqnayn litaqdiirina waan maqneen waxa looga jeedo wadalika tusaale naxwu layumbadanna waa lagu tuuri oo waa lagu tuuri weeye iminka u fiirso ficilka aakhirkiisu waa daalka fatxaa lagu bineeyey sababtu waa maxay litisaali binuunu tawkiid athaqiila nuunu tawkiid haqiilaa la xidhiidhay weliba way la baashartay soo ya dee lafdiyahaan bay kala baashartay sooma aragtan wax udhexeeyaana ma jiro marka waa mabni ficilkani limaada litisaalihi binuuni tawkiid inta ma fahm waaza wayucrabu waa la icraabi ay huwa muaarici imse xaalo u sheegay marka saddex xaalo sukuun lagu binaynayo mataa ida tasalat bi nuun niswa xaalo lagu binaynayo fatxa mataa ida tasalat bi nuun tawkiid almubashira iyo xaalad la icraabayo waa labada xaaladood wixii kasoo haray ficilka haddeed ka weydin nuswana aanu la xidhiidhin nuunu tawkiidna aanu la xidhiidhin mucrab buu noqonaya mucrabnimadaas maad fiiriniyo dee inuu rafco joogiyo inuu nasbe joogiyo inuu he jisme joogo maynantaasunayn wax ka badan ma jiro wayucrabu waa la yacraabaya muaarici fi ma fi ladii kii dhexdiisa ayaa lagu icraabay caddaa ka soo hadheeyay huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay oo labada xaaladood xaalada sukuunka lagu binaynayo iyo xaalada fatxada lagu binaynayo wadalika tusaale naxu yaquumu zaydun zayd baa kacaya muxuu kuu tusaaleeyey ficilkii aakhirkiisa aan waxba kala xidhiidhin ya waa mucrab dee sooma yaquumu zaydun soobaa lagu rafciyeyna isaga laftiisaa bay noo keeni doonada khilaafka ka taagan walaa tatabicani waa la rafciyey sababta loo rafciyo maad garanaysaa maxaynu nuunu ka dhignay inay mubaashiro tahay lafdan inay kala xidhiidho hadda waa kala saare aliftan alifutnaynkaa kala saartay ficilka akhirkiisi waa tabica caynku ku jooga nuunu tawkiidkiina waa kaalkaaha iska yaala banaan aye aliftanna waa maxay waa alifutnayn marka maxaa kala saaray ficilka aakhirkiisi iyo nuunu tawkiidkii alifutnayn kala saartay soo ma ma mucraba mabni waa mucrab limaada waxa shardi ahayd inay la baashirto walamay baashirin sheekh waayahay dib buu kasoo celin doona waa xashar xooga insha allah halkaasaan isku dul taagi doonaa latublawunna latublawunnana waa mucrab inkastoo tacliilaadkooga aan kusoo marnay latublawunna oo kale camriidigi u iska fuda bala yablu bala yablu latublawuuna buu ahaa asalkii laakin dib baanu dhigan doona insha alla marka mudaarica sharxiisaan gaadhno in ku sharx latublawunnana waa mucrab limaada waxaa lagu kala fasliyey ficilkii aakhirkiisii iyo nuunu tawkiidkii wowdan waa u jamaacaha kala faslisay misle fani wayna muuqataa waa laf dambe faimaa tarayinna faimaa tarayinna tarayina bu ahaa biwasni tafcalina tarayina biwasni tafcalina saasuu ahaa iclaal baa iyada lafteeda ku dhaca waynu arki doonaa iyadana waa mucrab limaada waxaa kala faslistay yadan ya lmuanaa almukhaaba nuunu tawkiidkii ayo iyo ficilka akhirkiiside walaa yasudunaka yasudunakana waa mucrab maxaa kala fasliyey waa muqadara ya faasil muqadar ah ayaa kala fasliyo o waawu jamaacida halkaa ku qadara waawu jamaacihi la iska gooyey sababta loo gooyen daali tusiya la helo damadana ina tusinaysa damadana ahe ina tusinaysa halkaasaan ku gaari doona insha allah marka u fiirso waxaa kala fasliya tawkiidka iyo ficilka mudaaric aakhirkiisa waa saddex mid ka mid o ama waa alfuthnayn ama waa waawljamaaca ama waa ya umaanasa almukhaataba waxa muqadarka noqdaana ee muqadarnimo ku kala fasliyana waa waawu jamaac keliyaba waawu jamaacahe keliya wey inta maad fahmi waasa sharxooguna wa kuu dambeeya sharax qaala shaarixu lamaa faraqtu markaan ka faraxashay buu ihi sheekhu min dikri calaamaati lismi ismiga calaamadihiisa sheegitaankooga markaan ka faraxashay iyo wa bayaanin qisaamihi ismiga qaybsamidiisa cadayntiisa ilaa mucrabin mucrab uu qaybsamo wa mabniyin wa ilaa mabniyin mabni uu qaybsamo iyo wa bayaanin qisaami mabniyi mabniga qaybsamidiisa cadaynteeda markaan ka faaruqay minhu xaalo uu ka mid yahay mabnigu ismiga ilaa maksuurin uu qaybsamo mid kasre lagu bileeyo mebnigu wamaftuuxin ay wa ilaa maftuuxin uu qaybsamo mid fatxa lagu bineeyo wamadmuumin ay wa ilaa madmuumin uu qaybsamo mid damo lagu bineeyo wa mawquufinay waa ilaa mawquufin uu qaybsamo mid sukuun lagu bineeyo mawquufka saakin buu ka jeedaaye sharactu waxaan gudagalay waa lamaada jawaabkeegii fii dikri ficli ficilka sheegistiisaan gudagalay fadakartu waxaan sheegay annahu ay ana alficila ficilku yanqasimu inuu qaybsamo ay huwa ficilku ilaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa inuu qaybsamo maadin maadi inuu qaybsamo wa mudaaricin mudaaric inuu qaybsamo wa amrin amar inuu qaybsamo wadakartu waxaan sheegay likulin minha muxuu ku wadakartu waxaan sheegay likulli waaxidin mid kasta waxaan u sheegay oo minhaa alaaada kamida calaamaatihi calaamathu calaamadiisa ayaan sheegay calaamada adaalata ku tusinaysa calayhi waaxidka ku tusinaysa wa xukmahu baan sheegay xukunka athaabita ee usugan lahu ficilka usugan min binaain bina xaalo u yahay xukunkaa usugani wa ilaamin iraab xaalada u yahay muxuu leeyahy sheekhu wuxuu yihi markaan soo dhameeyey calaamadihii ismi iyo qaybihii ismuu qaybsamay oo mucrab iyo mebni ahaa iyo mabnigu qaybihii uu qaybsamay oo noqday maksuur iyo maftuux iyo madmuum iyo mawquuf oo saakin uga jeedo waxaan gudagelay ficilka inaan sheego ficilkana waxaan kuu sheegay inuu qaybsamo u qaybsamo maadi iyo mudaaric iyo amar mid kasta calaamadii lagu garanayana waan sheegay mid kasta xukunkiisiina waan sheegay ficil maadi xukunkiisii saddex baan ku siiyey soo samen ya ficilka maadi xukunkiisi mso xukunkiisi muxuu soo saddex man in fatx lagu bineeyo in damo lagu bineeyo in sukun lagu bineeyo mayna taasuna inkastoo tala isku khilaafsanaa damadaade oo xalaynu soo marnay waa laisweydiin doonaa insha alla ficilkaa marna saddex buu u sheegay midna quradaynu kaga darna uu ka tago nuunu tawkiidka ficilka mudaaricna waa saddex mid kasta mana kuusoo sheegin iyo mid kasta xukunkuu leeyahay oo ah ma mebniba ma mucrabba intaa ayaan gud ayaan kuusoo sheegay bu yidhi kadibna wuxuu bilaabi doonaa tafaasiishoodii lamaa faraqtu markaan ka faaruqay bu min dikri calaamaatismi ismiga calaamadihiisa sheegidooda markaan ka faaruqay iyo wa bayaani nqisaamihi wa min bayaani nqisaamihi ismiga qaybsamidiisa cadaynteeda markaan ka faaruqay ilaa mucrabin mucrab uu qaybsamo wa mabniyin ewa ilaa mabniyin mabni uu qaybsamo iyo wa bayaani nqisaami lmabniyi wa min bayaani nqisaami lmabniyi mabniga qaybsamidiisa cadaynteeda markaan ka faaruqay minhu xaalo uu ka mid yahay mabnigu ismiga ilaa maksuurin uu qaybsamo mabnigu mid kasre lagu bineeyey wamaftuuxinay wailaa maftuuxin uu qaybsamo mibnigu mid fatxa lagu bineeyey wamadmuuminay wailaa madmuumin uu qaybsamo mibnigu mid dame lagu bineeyey wamawquufinay wailaa mawquufin uu qaybsamo mibnigu mid sukuun lagu bineeyey ayaan sharaxtu gudagalay haddii ibnu hishaam aan ahay fii dikri lficli ficil sheegidii baan gudagalay fadakartu waxaan sheegay annahu ay ana alficla ficilku yanqasimu inuu qaybsamo ay huwa ficilku ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood inuu qaybsamo maadin maadi inuu uqaybsamo wa mudaaricin inuu qaybsamo wa amrin inuu uqaybsamo intaasaan sheegay wadakartu waxa kaloon sheegay likulli waaxidin mid kasta waxaan u sheegay oo minhaa alaaada kamid a calaamaad calaamathu baan sheegay calaamadiisa calaamada adaalata ku tusinaysa calayhi waaxidka ku tusinaysa wa xukmahu xukunkiisa ayaan sheegay xukunka athaabita ee sugnaaday lahu ficilka usugnaaday min binaain bina xaalada uu ahaaday xukunkaa u sugnaaday wa icraabin icraab xaalada uu ahaaday wa waan bilaabay min dalika ficilkaa xaggiisa waxaan ku bilaabay bilmaadi ay bilficli maadi ficilkii maadi baan ku bilaabay fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu ay ana calaamata ficlin maadi ficilka maadi calaamadiisu an yaqbalay qabuulahu aqbalidiisa inay tahay aqbalo taa ta'niiti dhadignida ta'deeda ta'da asaakina reeban wadalika tusaale qaama waa istaagay waqacada waa fadhiistay waa labkii kaasi soo maa taquul waxaad u taquul waxaad odhan waa markuu ta aqbalayo da ficilkii sooma ila kolka hore mudakar bu ahay qaamat way kacday wa qacadat way fadhiisatay wuxuu leeyahay waxaan ku bilaabay ficilkii maadi ficilkaa maadi waxaan u sheegay calaamada lagu yaqiinaa in ay tahay tawtanis waataynu nidhi tawtanis wuxuu ugu gaabsaday liannahaa anfacu calaamaati ficli maadi ficilka maadi calaamadiisa iyada ayaa ugu nafci badan waliajli dalika waynaga nidhi watalxaquhu mutasarifan kana aw jaamida ilaa afcala tacajubi wa ficla listinaai waxabadaa fi lmadxi wa kafaa fii qawlihim kafaa bihindim soo saa maynaan odhan intaas baa laga soo reebaya afartaa ficil keliya ka reeb inta kale o dhan way gasha ama jaamid ha ahaado ama mutasarif ha ahaado wuxuu yidhi wabada'tu waan bilaabay min dalika madkuurkaa xaggiisa waxaan ku bilaabay oo ficilkaa bilmaadi baan ku bilaabay fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu maadiga calaamadiisu an yaqbala ya anada khabarkeegi menaan ya khabarkeegi me halkaasa laga soo dhalaalinaya fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu calaamadiisu hee an yaqbala ay qabuuluhu aqbalidiisa inay tahay taataniika dadegnida tadeeda u aqbalo taada asaakina taada ka sife taniifka ka sifayni taniiska reebani waa maxay taniifki asaakina ti reebanaada tirada ka hor waa ka kaxsheeka sooma taada asaakina ta reeban macnaheega xalay baan soo sharaxnay say wadalika tusaaleka qaama waa kacay waqacada waa fadhiistay taquul waxaad odhan waa iyadii taadi gashay qaamat way kacday waqacadad way fadhiisatay wa ana xukmahu baan sheegay ficilka maadi xukunkiisu fi lsli asalnimana ugu xukun ah albinaau bina inuu yahay xukmibaa mastras kala tacalo jeeda laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtafici soo saamayaa jirin albinaau bina inuu yahay cala lfatxi fatxa lagu bineeyo kamaa maalnaa saan soo tusaalaynay saan soo tusaalen ficilka maadi xukunkiisu muxuu ah fatxa lagu binaniy fatxadaasi inay mutlaqanba tahay fatxadaasi he inay mutlaqanba tahay oo fatxan baa lagu binaynayaaba totalba markaa saddex goor baa muqadaru noqonayay liltacadur lilmunaasaba lilcaarid soo saama iyoynaynu idhaano meene fatxa hal mar baa lagu binaya fatxa markaa lagu binaynayaa muqadaray noqon mar waa kolka litacadur loogu qadarayo marna domaa lagu binaya waana darabu oo kale warku waawo jamaca la xidhiidho waan damadaasna damatulbinaan ka dhignay markii horena maxaan ka dhigaynay damadaasi lilmunaasabaan ka dhigaynay iyo in lagu bineeyo sukuunkaasi maxaynu ka dhignay waa sukuunulbina markii horena maxaynu ka dhigaynay lilcaarib soo ma intiin baa ku jirta xalaynu soo marnay wa ana xukmahu baan sheegay ficilka maadi xukunkiisu fi lasli asalnimana ugu xukun i albinaa bina inuu yahay cala lfatxi fatxa lagu bineeyo kamaa matalan saynu horey usoo tusaalaynay waqad yakruju inuu ka baxaa la arkaa ay huwa maadigu canhu binaha fatxaha lagu binaynayo ila dami damana uu baxo wadalika khuruujkaasi khuruujka u eli masdera wadalika bixitaankaasi haabitun dhe wuu sugnaaday idaa wakti buu sugnaaday itasalat ay la xidhiidho bihi ay bilficli maadi ficilkii maadi waawiljamacati jamca wowgiis marka ay la xidhiidho ka qawlika wadalika soo qadar wadalika madkuurkaaga madkuurkee bimaanaa itisaalkaa ficilka ay la xidhiidhay waawiljamaaca ka qawlika odhaanadaa tidhi oo kale weeyi qaamuu way kaceen waqacaduu way fadhiisteen wayla sukuuni canhu fatxihi inuu ka baxo ila sukuuni sukuun xaggiina uu baxo wadalika khuruujkaasi bixitaanka uu sukuunka u baxaya haabitun dhe uu sugnaaday idaa waktigiibuu sugnaaday itasala ula xidhiidho bihi ficilka maadi adamiiru damiir marka ula xidhiidho damiirkaasoo alrafcu almarfuucu mid la rafcinayo ahaaday damiirkaasoo almutaxariku mid xarakaysan ahaaday damiir baynu nidha maxay naga baxay ismi daahirade ismi daahir hadduu la xidhiidho daraba zaydun fatxadiisiibuu ahaan marfuuc baynu nidha maxay naga baxay mansuub darabana zaydun mutaxarik baynu nidhaa maxay naga baxay saakin daraba oo kale masle faanaynta wadalika dalikaad soo qadaraysa oo maxaanad u celinaysaa itisaalka uu la xidhiidhayo ficilkii damiir rafca mutaxarigi ka qawlika odhaahdaada tidhi oo kale waayi qumtu waan istaagay waqacadtu waan fadhiistay muxuu ku gaabsaday ta almutaxarik halkaasi waa tusaale ko waqumnaa waan istaagnay waqacadnaa waanu fadhiisanay waanaa addaalatu cala alfaacil waniswatu dumarkii qumna way istaageen waqacadna way fadhiisteen waa nuunu niswa waa ti lagu odhan jiray damaa'ir rafca almutaxarika maxaa loo tirin waaye daabit loogu sheegi waaye cafwan idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can cadi waaba sideed sideed iska xifdi shan mukhaadaba laba mutakalima hal haa'iba soo maay maxaaba lagu ururiyaaba na addaalatu cala alfaacil ta almutaxarika nuunu niswa intii muna sheekuna ku ururinba wax badan wax kali noqonaya intaasun wey markaa u fiirso in waaw jamaaco lala xidhiidhiyo oo inuu ka baxo fatxadii una baxo damo waa mata ida tasalat bihi waaw ljamaaca iyo inuu ka baxo fadxa binayntii fadxadii lagu bininayo una baxo in sukuun lagu binayo mataa ida tasalat bihi adamaa'iru rafca almutaxarika manaba sidaan culimo wuxuu yidhi wa talahasa waxa soo saafiyoobay can dalika madkuurka aan soo sheegnay oo xukunka ah anna lahu maadiga inuu u sugnaaday alaaa xaalaatin saddex xaaladood inuu saddex xaaladood leeyahay baa soo saafi garowday adammu ow adamma muu ku qoriya ah, qaarkoodba addamu qoriya firaya addamu damo walfatxu iyo fatxo wasukuunu iyo sukuun waqad bayantu dhab ahaan waan caddeeyey dalika madkuurkaa waan caddeeyey madkuurke xukunka aan soo sheegay de waan kuu caddeeyey maana hore kuguso caddeyn ma wax laaban baa jira xukunkaa horean kugu soo sheegay bu uri sheekhuyo dee waxa weeyaan kolkii matniga uu sharaxay ayuu halkaa kaga soo wuxuu yidhi watanakasa waxa soo murtiyoobo soo saafiyoobay ama waxa soo miidmay can dalika madkuurka aan soo sheegnay oo xukunka ah ana talaata xaalaatin saddex xaaladood lahu maadiga inay usugnaadeen adamu dama inuu usugnaaday walfatxu fatxa inuu usugnaaday wasukuunu sukuun inuu usugnaaday waqad bayantu waanan caddeeyey dalika madkuurkaa lasoo sheegay baan caddeeyey halkana wuxuu ka gudagelaya daba khilaafkii de waa saddex xaaladood in dam lagu bineeyo markii waawjamaca la xidhiidho in sukuun lagu bineeyo markay la xidhiidho nun damayr rafca mutaxarika in fatxa lagu bineeyo marka in waxbaba la xidhiidho labada qowlna waa inaga hore un yidhi ida ikhtalafa naxwiyuuna fi masalatin salakna alasla min alqowleyn kolbaka kuu fudud qaadade walamaa kaana markii uu ahaaday min alafcaali afcaasha markii uu kamid ahaaday afcaasha almaadiyati ee maadiga ah ma shay ikhtulifa laysku khilaafay fii ficliyati maaga ficilnimadiisa nasastu waan caddeeyey alayhi ay calaa ficliyatihi ficilnimadiisaan caddeeyey wanabahtu waan baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka sixanimada badan lihi ficliyatuhu maagaa lasku khilaafay ficilnimadiisa inuu yahay wa huwa maagaa lasku khilaafay arbacu kalimaatin afar kelmadood weeyi nicmo weeyi wa bi'se weeyi wa casaa weeyi wa layse weeyi wa minhu buu kuusoo geliya sheekhu soo ma khilaaf buu ku tilmaamaya wa minhuda wuxuu ku leeyahay afcaasha maadiga ah waxa kamida buu yidhi wax laisku khilaafay ficilnimadeeda oo kadib anuu waxaan caddeeyey buu yidhi inay ficil tahay waxaana ku caddeeyey waxaa gelaysa ta'dii loo yaqaanay taaw ee calaamad u noqonaysa ficilka maadi weliba waan baraarujiyey buu yidhi waana afar kelmadood waa nicme iyo bi'se iyo casa iyo laysa qaababkana uu soo wada walamaa kaana markii uu kamid ahaaday min alafcaali afcaasha afcaasha almaadiyati maadiga ah ma shay maaga oo ikhtulifa laysku khilaafay fii ficliyatihi maaga ficilnimadiisa nasastu waan caddeeyey calayhi ay calaa ficiliyati ficilnimadiisaan caddeeyey buuri wa nabahtu waanan baraarujiyey calaa ana alasaxa qowlka sixanimada badan lihi ficliyatuhu maagaa lasku khilaafay ficilnimadiisa inuu yahay wa huwa maagaa lasku khilaafay arbacu kalimaati kelimada afar a weeyi nicmo weeyi wa bi'se weeyi wa casaa weeyi walayse weeyi halkan uu ka guda galaa daba khilaafaadki iyo qaabkii laisku khilaafsanaa fa amaa nicmo nicma wa bi'se iyo bi'sa fadahaba waa tegey alfaraau fara wa jamaacatun iyo koox oo min alkuufiyiina kuufiyiinta ka midii ilaa annahumaa nicme iyo bi'si ismaani laba ismi yihiin fare iyo jamaaco kuufiyiin ka waxa ay leeyihiin nicme iyo bi'si waa asmaaa weeyi oo ma iska tidhaahdeenun maya wastadaluu waxay u daliishadeen fare iyo jamaacadaasi calaa daalika ay calaa xarfiyatihimaa ala calaa ismiyatihimaa dhacafwan calaa ismiyatihima labada isminimadooda waxay u daliishadeen bidukuuli xarfiljari xarfuljarki gelitaankiisay u daliishadeen calayhimaa nicmo iyo bi isagu galay fii qowli bacdihim carabta qowlkooda barhkoodna uu ku galay carabta barhkooda hadalkoodana uu ku galay walxaal qad bushira loogu bishaareeyey bacdiga bibintin gabadh loogu bishaareeyey muxuu yidhi wallaahi bu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maa hiya gabadhu maaha bu yidhi binicmal waladu gabadhiis baa inan dhasho kolkaas war bishaao ahayo inan baa ku dhalatay markaas yidhi wallahi maa hiya binicma alwalad waayo waxay odhan jireen nasruha bukaun hadday inanta ku tiraado maanta waxa weeyaan iyadoo lagu dilaya kuga soo baxdo ya oy kelid is tiraado de garab qaylida bay yidhahdeen nasruha bukaun wa biruha bay yidhahdeen hadday tiraa waxa kugu tartana ya de waxay wax kugu tartaa waa maxay ya waa in yaroo meelaha kasoo hoos qaada bay laakiin waa de khata wey khata khatar ah waa jaahiliyadii wey marka wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaarte maa hiya iyadu may ahaanin binicmal waladu ilmo lama hadii ma ahaan bu markaa muxuu ka wadaa nicmo maxaa galay babaa gashay ba'duna maxay ahayd waxay ahayd xaraf gaar ku ah ismiga calaamadihiisi wey liajli dalika nicmi waa ismi bay yidhahdeen maadaama xarfu jarba u galay ma la socotaan iyo wa qawlu akhara iyo wa qawli weeyaan waayo fii qawladaran ku afanaade muxuu kuu qoraya iyo wa qawli aakharay wa qawli rajulin mid kale qawlkii rajulka oo aakhare ah kale wal xaalna uu ku qawlay qad saara uu socday ninkaasi ilaa maxbuubatii gabadhi u jeclaa calaa ximaarin dameer dushii ugu socday dameerkaa soo batii isayri socodkiisa uu liito gabadh jeclaa buu u tegayy markaa wuxuu u fulayna dameer socod gaaban buu u fulo dhaqaaqaynba wuxuu yidhi nicma alla wanaagsana u yidhi asayru socod wanaagsana wuxuu socod wanaagsanaa u leeyahy waayo qofku uu jeclaa xaggiisa kusii socda calaa bisal cayr buu yidhi lakin dabeer baasle lagu dul socdo maba dhaqaaqayo buu leeyahy ya tanna muxuu kaga wadaan tanna bise maxaa galay calaa calaana maxay ahaan jirtay waa min xuruufil jarin ahaan jirtay liajli dalika wa waxa weeyaan bay maadaama xarfu jar u galay de waa ismi bay leeyinsha he waa ismi bay qaabku ibnu hishaam uga jawaabana waynu arki doonaa lakin hadda wa inaad fahantaan sababta ay leeyihin waa ismi xarfujar baa galay leyihin masle faanayn ta xarfujar baa galay maadaama xarfujar u galana waa ismi bay leeyihiin waa intaa masle faanay fa amaa nicmo nicma yaa ku tagsan laakin waa fare iyo jamaca min alkuufiyiin cidda ku tagsana wa inaad fahantiin maxayna leeyihin waa ismi oo maxaa ismi ka dhigay bay leyihin xarfujar baa galay leeyihin oo saasaanu u maqlanay faama nicmo nicmo wa bisa iyo bisa fadahabal farau fara waa tegey wa jamaacatun iyo kooxo min alkuufiyiina kamidi ilaa anahumaa nicmo iyo bisi ismaani laba ismi inay yihiin wastadalluu may iskaga tageenun may wastadalluu waxay u daliishadeen calaa daalika ay calaa ismiyatiima isminimadooda bidukhuuli xarfiljirri xarfu jir gelitaankiibay u daliishadeen calayhimaa nicmiyi biisaw galay fii qowli bacdihim barhkood qowlkoodana uu ku galay walxaalna uu ku qowlay bacdigu qad bushira loogu bishaareeyey bibintin gabadh wallaahi ilaahay baan ku dhaartay uu yidhi maahiya gabadhu may ahaanin binicmal waladu bay yidhahdeen ilmo la mahadiyo may ahaanin iyo waqawli wa qawli rajulin ay wa fii qawli rajulin mid qawlkii rajulka oo ah hare kale wal xaalna uu ku qawlin rajulku qad saara u socday ilaa maxbuubatihi tii uu jeclaa calaa ximaarin dameer uugu socday dameerka oo batii isayri socod gaaban nicma alla wanaagsana uu yidhi asayru socod wanaagsana calaa bisalcayru dameer baasra lagu socdo alcayr waa alximaaru waxshiyi walahliyu labadaba waa lagu idlaaqa jamcu waa acyaar sida bayt ba abyaad loogu jamciyo gabadhana waxa loo ilaaqa cayratun baa la rabaa cuyuurna waa lagu jamciya buli cuyuuratun taasi waa nicme iyo soo wado gaaray mareenoo fariii jamaaca min alkuufiyiin baa ku tegay inay ismi yihiin wa amaa layse laysa fadahaba wuxuu ku tegay alfarisiyu farisi wuxuu ku tegay abu cali alfarisi fi lxalabiyaat kitaabkiisa xalabiyaat la ydhaha dhexdiisa wuxuu ku tegey ilaa annahaa laysi xadfu nafyin diidma xarafkeed inay tahay xarafkaasoo bimansilati ma ma booskeeda ku sugan maadii annafiyati naafiyad ahayd wa tabica waxa ku raacay hu farisi calaa dalika ay calaa xarfiyati laysade layse xarafnimadeeda waxa ku raacay abubakr bin shuqayr ninka la habaasna ku raacay layse miyaa layse abu cali alfarisi baa yidhi waa xaraf oo waxay lamid tahay maadi naafiyada soo ma garanaysaan iyadna waa saasoo kale bu yadna waa xaraf buu leeyahy haye waxaana ku raacay abubakr bin shuqayro waa xaraf bay leeyihiin waa wax weyn leyi waayo xadath iyo zaman midna inama tusinaysa bay leyihin kolkaa waa xaraf waa xaraf bay leyihin taana waxaa laga jawaba hadii la salnimaba cadamu dalaaluhu waa caarid muctabarka la fiirinayana xagga dalaalada waa bixasab wadciga hore weeyaan wadciga hore wey ila iminka waa jaamid waa afcaashini wa amaa layse layse fadahaba waa tagay alfarisiyu farisi fi lxalabiyaati kitaabkiisa xalabiyaadka la idhahdo ilaa annahaa laysi xarfu nafyin diidma xarafkeed inay tahay xarafka oo bimanzilati ma ma booskeeda ku sugan maadii annaafiyati naafiyada ahayd wa tabica waxaa raacay hu farisi calaa dalika xarafnimadaa laysa abubakr bin shuqayr baa ku raacay oo yidhi isna waa xaraf taana ma fahmi laysena yaa ku tegey abu cali alfarisi iyo abubakr bin shuqayr labadaasaas ku waafaqay ayaa isku raacay iyaguna hee inay yihiin maxay xaraf wa amaa casa casa fadahaba waa tegey alkuufiyuuna ilaa anahaa casaa xarfu tarajim rajayn xarafkeedu inay tahay xarafkaasoo bimansilati lacalla lacalla booskeeda ku sugan ya waa xarfu tarajimana casaadani lacallay lamid tahay yaana yidhi kuufiyiin baa wa tabica waxa raacay hum ayaga oo kuufiyiin ah calaa dalika ey calaa xarfiyati casaade casaa xarafnimadeeda waxa ku raay ibnu saraaj sheekh layla baa ku raacay ibnu saraaj iyo kuufiyiinta badankoodina maxay yidhahdeen ila koox kamid un bay ya casaa waa xadfutaraji ba yidhahdeeno waxay lamid tahay lacallise xadfutaraji waanta ayay iyadna taraji u tahay hadda ma isla fahna qaabka lasugu khilaafsanaa ya nicme iyo bisa waa ismi bay leeyihin fari iyo waxaa ku tegay jamaca min alkuufiyiin layse waxay leeyihin waa xaraf bimanzilati ma yaa ku tegey ya abubak afarisi iyo abubakr binu shuqayr casaa maxay leeyihin waa xarfu taraji bay yidhahdeen yaana ku tegey kuufiyiin iyo iyo musaraaj marka laba waa ismi bay yidhahdeen labana waa xaraf bay yidhahdeen sooma waa ka sheekuna daba ku jawaabaya wsaxiix buu yihi ibnu hishaam wsaxiixu saxiixu thaabitun wuxuu ku thaabitun mid sugnaaday wey ana alarbacata biana alarbacata afartuba afcaalun afcaal inay yihiin bidaliil itisaali taai taniifi dadignaanta ta'deeda la xidhiidheeda u daliil noqoshadeeda ayuuna ku sugnaaday saxiixaasi ta'dii asaakinati reebanayd bihinna arbacada ula xidhiidho Ah, bihina arbacada ayla xidhiidho ah, afartan aynu soo sheegnayba waxa u daliil buu leeyahay calaamadii ahayd taa tani asaakina ayaa u daliilo oo gasha buu leeyahy oo waxa la arkay buu leeyahy maxay laysat waxaa la arkay buu leeyahy maxay casat waxaa la arkay buu leeyahy maxay nicmat waxaa la arkay buu leeyahy maxay bisat mar hadii ay gashayna dee waaba calaamadii ficilka lagu gelinaya ficilka maada taas baa u daliil bu shaas taas ahaa u daliila waa mid labaade damaairta loo yaqaano damaair rafcana way geli karaan laysuu sawaa wowgan waa maxay damir rafca munayn wuu la xidhiiday qul lastu calaykum biwakiil lasto mayna la xidhiidhin fahal casaytum in tawalaytum haye casaytum mayna la xidhiidhin iska dhaaf taawtaaniid keliye damaair rafcaba la xidhiidhaya buu yii marka mayna afcaalayn waa afcaal wey wuxuu yidhi wsaxiixu sida saxiixi wsaxiixu saxiixu haabitun mid sugnaaday weeye ana alarbacata biana alarbacata ba baa lasoo qadara meel bana kaleynu ku baran doona ana alarbacata biana alarbacata afartuba afcaalun afcaal inay yihiin ayuu ku sugnaaday qowlka saxiixii bidaliili itisaali taai taniifi dhadignadeed ta'deeda la xidhiidsashadeeda u daliil noqoshadeeda ayuuna ku sugnaaday tadii asaakinati reebanay bihina ayaga ay la xidhiidho wadalika tusaale ka qowlihi rasuulka qowlkiisa weeyi calayhi salaatu wasalaamu uu yidhi man tawadaa man kii kastee tawadaca weysaysta ay huwa manku yowma aljumucati maalinta jimcaha weysaysta fa bihaa ay fa biruksati ruksadi ayuu akhada qaatay wa nicmad way wanaagsanaatay ay hiya ruksadu waman kii kastee ikhtasala maydha ay huwa manku falguslu maydhiga ayaa afdalu fadli badan ah, xadiidka abu daauud ayaa warinaya rutbadiisa waxay gaadhsiiyeen culimadu ama darajadiisa xasan bay gaadsiiyaan darajatu xasan bay gaadhsiiyaan marka maxalushaadka hadda aynuga soconay le xadiis ma dhiganne waa nicmat wey xadiiska rasuulka maxaa ku cad nicmayna maxay gashay taawtaniid taawtaniidna iyay geli jirtay addaliil u ahayd ya alamad faxayad uma qaamat fawadacat falamaa tawalad kaadat inafsu tasaqu soo ficil maadin may geli jirin de waa daliil buu leeyahay ibnu hishaam he maadaama taawtaniid ay gashay u fiirso macnuu kuusi fasiraya sawfa biha wax kumaynaan fasiro fa birqsidakaba maynaan oro halkii ku tacalluqa siiya wixii buu kuu sheegaya walmacnaa macnuhu waxa weeyi manta wadaa kii kastee weysaysta ila manta waa shardiye waana caan bay faa'idaysaa kadaaka man wamaa tufiidaani maca kula lcumuumi yo awkhaya fasmaca markuu cumuum ka soo warmay sicdi manta wadaa kii kastee weysaysta yoomaljumucati maalinta jimcada fa biruksati ruksadiibuu akhada qaatay wnicmat way wanaagsanaatay aruksatu ruksadi way wanaagsanaatay faacilkii markii hore wanicmatiyaan lahayn maxay noqotayba waa aruksatuba wey muuqata alwudu walwudu baan ii qoraya alwudu soo maa saasaa fiican de alwudu ay almaqsuusu bilmadxi ka madxiga lagu khasisaya alwudu waysada wey saasuu noqonaya marka wa taqulu waxaad orani bisat waxa baas lahaatay almar'atu haweeney baa baas lahaatay ya almaqsuus bidami ta dhaleecaynta lagu khasisaya xamaalat lxaabi xaaba gurbadan weeyaan xamaalat ah, lxaabi weeyaan oo almaqsuus bilmadax taabaa gashay bi samana tagelin taas baa u daliila buy walaysat may ahaanin hindun hindi muflixatan mid liibaanaysa may ahaanin layse mayna tagelin wacasad hindun hindi waxay u dhowhay mudan tahay an tazuurana inayna soo buuqato afartiba culima mayna taawtaaniif gelin taas baa u daliila buu leeyahay ibnu hishaam inay afcaal yihiin ee waxaa laskugu khilkhilaafayba ayna ahayn ka jawaabaya wuxuu yidhi wamaa ma ay waama ladika istadala ay daliishadeen bihi maaga alkuufiyuuna kuufiyintu waxay daliishadeen fa huwa maagaasi muawalun mid la awilayo weeyi calaa xadfi mawsuufi baa lagu awilaya mawsuuf goyntii iyo wa sifati mawsuufka sifadiisii baa la gooyey iyo waiqaamati macmuuli sifati macmuulu sifihi baa la joojiyey maqaamahaa mise maqaamahumaa muqaamahumaa baa fiican muqaamahumaa mawsuufka iyo sifada booskoogii baa la joojiyey oo tasniya loogu celiyo wataqdiiru taqdiirkuna waxa weeyi maa hiya iyadu may ahaanin biwaladin ilmo may ahaanin waladka oo maquulin la yidhaahdo fiihi waladka dhexdiisa nicma alla wanaagsana alwaladu walad wanaagsana marka u fiirso nicma haddaynu nidhaahno waa ficil dee waxa ka dambeeya waa faacil mana faacilaan jirin waa faacil wey faacilkiisna dee kitaabka muxiiban kusoo baranay inta waxaa faacil u noqon jiri haddee laakiin nicmo ismi aynu ka dhigna ka hor nicma haddaynu ismi ka dhigno waxa ku xigaayey waxaa la samaynaya ama waa bedel ama cadfubayaan baa looga dhigaya ama cadfubayaan baa looga dhigaya eeg tusaalahaan nicma rajulu muxamedun baa lagu yiri nicmadan ismi baad ka dhigaysaa qowlkii fariiya jamaca min alkuufiyiinaad qaadatay nicmadani bimacna almamduux bay ka dhigan tahay almamduux kolka waaba mubtade saxiix wala lah arajuluna waa bedel ama cadfubayaan muxamedunta dambana waa khabarkii markaa eeg haddii la jaro iyagu ay jaran yihiin waxa fiican in la jaro oo la baaciyo o la raaciyo marka inuu idhaabay ahayd wallaahi ma hiya binicma waladi binicma lwaladu bu ina yidha laakin waladudan meesha inoo taala waxaa suuragala inuu qadci niyooday inuu qadci niyooday ayaa waxa weeyaan suuragala taasa suuragala <clears throat> waxaa kaloo suuragala itbaac inuu niyooday oo itbaac inuu raacinayo baada laga dhigayo yani zaaida laga dhigayo nicmadni mabni kolkaa ay tahay saana way noqon kartaa sharax hoosan ood kasii eegin kartiin markaa u fiirsada wuxuu leeyahay kuufiyiintu sow may odhan waa ismi oo xarfujar baa galay kama ma jirto waxay leeyahay sheekhu wuxu le taa waxaan kaga jawaabaynaa waxa go-an mawsuuf iyo mawsuufkaa sifadiisii laba shay baa isla go mawsuuf iyo mawsuufkaa sifadiisii waxaan meesha sii joogay ay gashayna waa sifadu macmuur ay leedahay hadda ma fahmi sifadu he macmuul ay leedahay wey oo u fiirso mawsuufkii waa maxay waa walad sifadiina waa maxay waa maquul markaa maquulkan baa ayaa macmuul ayaa ku camal falaya maxay nicmal waladudan ila waa maquul qawlkii nicmal waladunadin marka ayay macmuul u tahay sifaday macmuuliyada usii tahayba markaa xaqiiq ahaan xarafkii xarfujarka ahaa muu gelin ficil eh xaqiiq ahaan waxa uu galay waayo ya waa sifada goon ismi buu galay de waatay odhan jireen calaamaat lasmaai tadkhulu cala alafcaali lafdan laa taqdiira asmaa'ada calaamadeedu afcaasha lafdi ahaan bay ugashaa lakin taqdiir ahaan uma gasho lafdi ahaan way u geli kartaa lakin taqdiir ahaan uma gasho wa calaamaat lafcaali laa tadkhulu cala lasmaai lafdan walaa taqdiiran bay dhada calaamada afcaashu laakiin ismi mama geli karto total lafdi ahaana uma geli karto taqdiir ahaana uma geli karto marka taa ma fahamtid marka maxaa kalifay sheekhu inuu sifadana gooyo mawsuufka garanaya sifadan inuu gooyo oo lasoo qadaro maxaa kalifay waxaa kalifaya nicmo iyo bi'se jumladoodu waa jumla inshaa'iyataana weeyaan jumlada inshaa'igina sifo ma noqoto iska ilaalisha jumlada inshaa'igina sifo ma noqoto waliajli dalika waxaan u baahanay he weladkaasi sifo u leeyahay inaynu qadarna markaa u baahanay saa baa lagu qadarayaa isla fahmi wuxuu yihi ma ma ay ama ladika istadla ay daliishadeen bihi maaga alkufiyuuna ay daliishadeen fa huwa maagaasi muawalun mid la awalayo la leexinayo wey calaa xadfi mawsuufi baa lagu awelaya mawsuuf goyntii iyo wa sifati mawsuufka sifadiisii baa go-an iyo waiqaamati macmuuli sifati macmuuli sifihi in la joojiyey muqaamahu ma mawsuufka iyo sifada booskooda wataqdiiru taqdiirkuna waxa weeyi maa hiya gabadhu may ahanin biwaladin ilmo oo maquulin la yidhaahdo fiihi waladka dhexdiisa waa naayo faacilkiiya nicma alla wanaagsana alwaladu ilma wanaagsana maynasan sax noqon xaqiiqaan ismay ku jirtaa wa nicma alla wanaagsana asayru sadcala wanaagsana calaa cayrin dameer lagu socdo dameerkao maquulin la ydhahdo fiihi dameerka dhexdiisa bisa alla baas laha alcayru dameer fa xarfuljari xarfuljar fi lxaqiiqati xaqiiqa xaalo uu ku sugnaaday xarfujarku inamaa dakhala waxa uunu galay ayuwa xarfujarku cala ismin ismi buu galay ismi wa maxduufin go-an kama bayana saynu cadaynay xaqiiqaan muxuu ku jiraaba ismi buu ku jiraa ficil mabuu gelinba mu iska leeyun sheekhu mamana awaalunba mu iska leeyun mise daliil buu haya luqad carabiya shaahid buu kuu keenaba iyo wa kamaa qaala shaaciru shaacirkii sida uu yidhi wallaahi maa layli binaama saaxibu walaa mukhaaliu layaani jaanibu waa baxrurijl sooma wallaahi buu ihi ilaahay baan ku dhaarte maa layliya habeenkaygu muu ahaanin bilaylin habeen habeenka oo naama u seexday saaxibuhu saaxiibkii u seexday walaa mukhaaliu layaani jilayc miduu ku dheehmayna muu ahaanin jaanibuhu dhinaciisu walaa mukhaaliu layaani jilayc mid ku dheehmayna muu ahaanin jaanibuhu yani waxa weya dhinaciisu u fiirso binama waa ficil naami basriyin iyo kufiyin ba isla waafaqsan naami ina ficil tahay baduna ina xaraf tahay laskuma waafaqsano haddana badani maxay gashay ficil bay gashay ficil bay gashay tan aad sheegaysiin tan bay lamid tahay bu leya ibnu tan bay lamid tahay idan waa maxay dee ficilkan naama ah gelitaan xarfujar u galay ka dhig maayo ismi ismi mka dhig iminka naamima ismi ya ismi ma ade oo xarfujar galay darteed naamo oo ficil ahaan jirtay ismi ku noqon mayso ma kuwa horead sheegteenna tanuu lamid yahay buleya ibnu hishaam tanuu lamid yahay oo xaqiiq ahaan wuxuu galay waxa weeyaan ismi buu galay e ficil xaqiiq ahaan umuu gelinba ma isla fahni wallahi buri ilaahay baan ku dhaarte maa laylii habeenkaygu mu ahaanin bilaylin habeen maad hadday ka dhigtid tamiimiya waad camal gadi haddayd ka dhigtid xijaaziyana waad camal siin sooma tacmalu camalu laysa maa layli habeenkaygu muu ahaa nin bilaylin habeen habeenka oo naama uu seexday saaxibuhu u seexday walaa mukhaaliu layaani muxuu inii qorya liyam se layaan wuu kuu fadxinaya soo ma annaga liyaan buu leeyahy wuu kasrinayaa weliba sujaaci wuxuu odhanayaa waliyaanu waa layaano waa misterulana bu odhanaya misterulana tawjiihna umaan helin bu leya in layaan la dhahdo la kasriyo saas bu odhanaya kulli wada ka samaylat walaa mukhaalidulayaani jileecmidu ku dhehmayana muu ahaa nin jaanibuhu dhinaciisu waa kan eg taawiilkii kuu sheegay siduu ku fasirmaya ay bilaylin muna kuu qadarin ay bilaylin habeen habeenka oo maquulin la yidhaahdo fiihi habeenka dhexdiisa naama waa seexday saaxibuhu waa seexday maquulin fiihi culimadu waxay dhahdaan waa sabqulqalam bay dhahdaan qalamkaa ku degdegay ma jirta cid n qoray ninta m ku qoraya saasu qoraya miya sax kaasaa saxa de bilaylin naama saaxibu baa saxa maqulin fiihi waa sabqulqaam bay dhahdaan limaada sababta horeynu maqulin fiihi aynu u qadaraynay aynu mawsuufiye sifo u qadarnay nicme iyo bi'se jumladood waa jumla inshaa'iya jumla inshaa'iyana sifo ma dhacdo laakiin hadda naami waa jumla khabariya jumla khabariyana sifo way dhacaysa saa darteed looma baana sifo la qadaro markaa maqulin iska da ayaa fiican oo laga dhigo ay bilaylin habeen habeenka oo maqulin la idhahdo fiihi habeenka naama saaxibuhu ficlu lmri wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk